alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala aali muxamed w salama tasliima kaiira baabu shuruudi fi lbayc shuruudda sheegista la sheega ayuu u baab yahay fi lbayci xaalay shuruuddu ku sugnaatay bayca can caishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi jaa'atnii bariiratu waxa ii timi gabadha bariira la yidhaahdo fa waxay tidhi waxay tidhi waxaan la qortay ehelkayga mukaatabo calaa tisci awaaqin sagaal wiqyadood baan kula heshiiyey haddaan sagaalkaa bixiyo inaan xor noqonaayo wiqyadahani madahab bay ahaayeen mise waxay ahaayeen fidday ahaayeen riwaayadka qaarkood waxaa laga fahmayaa inay ahaayeen fidda inay ahaayeen fii kulli caamin sannad kasta waxaa ku sugan uuqiya wiqyaddaas fidada ah baa ku sugan wiqyaduna waxa weeye waa arbacuuna dirhaman waa afartan dirham weeye fa aciniinii caaisho waxay ku tidhi icaawi oo sagaalkaa wiiqiyadood ee fidada ah ee aan mukaatabada kula sameeyey ehelkayga iga caawi bariira waa addoon ruuxa addoonka ah cidi leedahayna hadduu markaa lala sameeyo mukaatabo wax la yidhaahdo oo heshiis lala qorto oo la yidhaahdo xoolaha intaa la'eg ii keen haddaad intaa ii keento xor baad noqonaysaa wuu xoroobayaa addoonnimadiina waa ka baxaya mukaatabaa la yidhahdaa fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa mukaatabo la sameeyo heshiis la qorta hadday qadarkaa xoolaha idiin keenaan inay xor noqonayaan in calimtum fiihim khayraa haddaa khayr ku ogaataan sidaa yeela fa aciniinii waxay bariira tidhi oo caaisho ku tidhi igu caawi fa aciininii icaawi fa qultu waxaan idhi in axabba ahluki an acuddaha lahum hadday jeclaystaan ehelkaagu an acuddaha lahum inaan u tiriyo sagaal kaba siiyo wa walaa'uka lii walaagaaguna aniga ii sugnaanaayo facaltu waa samaynaya iska daa qadar yar inaan ku siiyee sagaalkaba anaa bixinaya sagaalkaa wiqiyadood ee fidada aba anaa bixinaya haddii ehelkaagu ay jeclaystaan laakiin waa in walaaga anigu aan yeeshaa walaaguna waa maxay waa cusuuba ama casabo ka dhaxaynaysa qofkii wax xoreeyey iyo kii la xoreeyey nooc casaba ah oo ka dhaxaynaysa ayaa walaaga la yidhahdaa fadahabat bariiratu ilaa ahliha fadahabat bariiratu bariira way tagtay ilaa ahlihaa ehelkeedii bay u tagtay bimacnaa ciddii lahayd ayay u tagtay fa qaalat lahum way ku tidhi arrinkii bimacnaa caaisha inay idin siiso sagaalka uqiyadood ee fiddada aba way yeelaysaa haddii walaaga aad siinaysaanoo walaaga yadu yeelanayso casabada xoraynta ka timaaddaa ayada u sugnaanayso fa abow calayha way u diideen waxay dhahen maya waa in walaaga annagu aan yeelannaa fa jaa'at min cindihim waxay ka timi agtoodii xaggii ehelkeeday ka timi wa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama jaalisun iyada oo rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam uu fadhiyo oo caaisho la joogo uuna fadhiyo ayay timi fa qaalat waxay tidhi bariiro innii caradtu daalika calaa ahlii arrinkaa waa u bandhigay ehelkaygii fa abow waa diideen ilaa an yakuuna lahum alwalaa walaaga iyagu inay u sugnaado iyagu ay yeeshaan mooye si kaleba waa diideen fa akhbarat caa'ishatu nabiya sala allahu alayh wasalam waxay uga warantay caaisho nabiga sala allahu aleyh wasalam bay arrinkii u sheegtay fa qaala nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam khudiiha washtaritii lahum khudiiha qaado washtaritii lahum u shardiyaga fa inama alwalaa'u liman actaq walaagu wuxuu u sugnaaday oo qura cidda wax xoraysay bimacnaa shardiga xataa haddii loo yeelo wuxuu u tarayaa ma jiro waayo walaaga waxa iska yeelanaya cidda wax xoraysay baa yeelanaysa fa facalat caaishatu caaisha sidaa waa yeeshay oo sagaalkii ee fidada ahayd bay bixisay shardigiina inay shardistaan bay u daysay oo u oggolaatay umma qaama rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama fi nnaas intaa dabadeed baa rasuulku sala allahu aleyh wasalam istaagay dadka dhexdooda ayuu ka kacay fa faxamida allaaha wuxuu mahadiyey ilaahay wa afnaa calayhi ilaahay wa ammaanay uma qaala intaa dabadeed wuxuu idhi nabigu sala allahu aleyh wasalam amaa bacdu intaa dabadeed miyaa famaa baalu rijaalin rag xaalkoodu muxuu yahay yashtariduuna shardisanaya shuruudan shuruuda shardisanaya shuruuddaasoo leysat fii kitaab illaah aan ku sugnayn kitaabka ilaahay aan ku sugnayn shuruuddaasoo kitaabka ilaahay aan ku sugnayn yacnii sharcigu aanu oggolayn kullu shardin leysa fii kitaabi illaahi fahuwa baatilun kullu shardin shardi kasta shardigaasoo laysa fii kitaabi illaahi kitaabka ilaahay aan ku sugnayni bimacnaa aan waafaqsanayni fa huwa baatilun baatil weeye wa in kaana mi'ata shardin haba ahaado boqol shardiba ha ahaado intuu fara ka qabe ee shardigii aan sharciga waafaqsanayni baatil weeye qadaa'u llaahi axaq xukunka ilaahay baa xaq leh in la raaco tafdiil hadda loogama jeedo isaga xaqnimo badan lagama tilmaamayo waayo xukunka xukunka ilaahay khilaafsani innaba wax xaqiyo a ah ma leh marka labaduba xaq waa yihiina kanba xaqnimo badan muraadku ma aha ee isagaa xaq lebay noqonaysa wa shardullaahi awthaq shardiga ilaahay ayaa adag wa innama alwalaa'u liman actaq walaagu wuxuu u sugnaaday oo qura cidda wax xoraysay buu u sugnaaday xadiiskan wuxuu ka warramayaa mukaatabada mas'ale ku saabsan oo addoonka haddii markaa wax lala qorto oo la yidhaahdo xoolaha haddaad ii keento xor baad noqonaysaa inuu xoroobaayo ayuu sheegayaa bariira waxay ahayd gabadh addoonay ahayd qol ayaa lahayd markii dambena caaisha ayaa xoraysay markii dambe caaisha ayay u shaqayn jirtay caaisha ayay u shaqayn jirtay xadiiskan haddaba baabkan waxaa loogu soo arooriyey shardigan shareecada khilaafsan ay doonayeen inay shardistaan iyo sida loo buriyo loo ibtaaliyo masaladaasaa loo keena marka ashuruud filbayc in la kala saaraya laga qaadanayaa shuruudda faasidka ah inay burayso xadiiska soo socdaana wuxuu sheegayaa shuruudda qaarkood inay asaxayso marka shardiyadii bayca galaa wada faasid maaha wada baatilna maaha wada saxiixna maaha waxay u qaybsamayaan qaar baatil noqonaya aan asaxayn iyo qaar saxiix noqonayo asaxaya xadiiskan hore wuxuu sheegayaa shuruudda shareecada khilaafsan inay baatilo tahay waxaa laga qaadanayaa ruuxii markaa mukaatabka ahaa ee wax lala qortay haddii qadarkii xoolahee lala qortay cidi bixiso inuu xoroobaayo oo shardi maaha isagu darafkiisa keliya inuu ka bixiyaa sharti maahee cid kaloo isaga ka baxsani way bixin kartaa markaana waa ku xoroobaya waxaa laga qaadanaya ruuxii mukaatabkaa cid kale inuu u kaashan karo xoolihii lala qortay bixinteeda waayo lama odhan saasi ma bannaana ee waa loo taqriiriyey iyaduna waxay tidhi faaciiniini aciiniinii waxaa laga qaadanayaa in walaaga uu yeelanayo ruuxa wax xoreeya inuu yeelanayo waxaa laga qaadanayaa shuruudda faasidka inay baatilo tahay caqdiguna aanu faasid noqonayna asaxayo oo caqdigii waxaa laga dhigay saxiix oo lama odhan shardi faasid hadduu soo galay caqdiguna wuxuu noqonayaa baatil isaxa alcaqdu wa batala ashartu alfaasid caqdigina waa asaxay shardigii faasidkaahana waa buray waxaa laga qaadanayaa ciddii shuruudo sharciga khilaafsan dejisataa in la canaananayo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waa kaa yidhi famaa baalu rijaalin yashtariduuna shuruudan laysat fii kitaabi illaah waxaa laga qaadanayaa tawkiidka arrinka la adkeeyo ayaa laga qaadanaya wa in kaana mi'ata shartin qadaa'u ullahi axaq wa shartu ullahi awsaq wa inama alwalaa'u liman actaq marka masaa'il badan baa lagala baxaa oo xadiiskan laga deliishadaa culammadu waxay isweydiiyaan halkan ku saabsan washtaritii lahum muxuu nebigu uga jeedaa sala allahu aleyh wasalam erayga ah washtaritii lahum culammada qaarkood waxay yidhahdeen laamku waa bimacnaa cala ay washtaridii calayhim yacni ku shardiso adigu iyaga korkooda in walaagu kuu sugnaanayo culammada qaarkood baa sidaa u fasiray oo waxay idhahaan laamku waa bimacnaa calaa laakiin agsarka culammadu wejigaa may marin waayo dee horay u sheegeen qoladan bariiro lahayd inay shardisanayaan walaaga marka hadday tidhaahdo waxaan shardisanayaa inaan walaaga yeesho caaisha ay ku tidhaahdo dee ma yeelayaan horay u diideen xadiiskii nabiga sala allahu aleyh wasalamna weli may maqal ta kale haddii la shardiyo iyo haddaan la shardin mar walba walaaga waxaa yeelanaya ruuxa u xoreeyey oo ma keensanayo shardista uu shardiyey keensan mayso walaaga inuu yeelanayo ruuxan xoreeyey asal ahaan buu u yeelanayaayoo xorayntu ku yeelanaya marka faa'iide ku jirtaa ma jirto adigu shardiso waayo biduuni ishtiraad shardi buu ugu sugnaanaya iyada ee waxaa laga tilmaamayaa iyaga u sharti bimacnaa u oggolow inay shartistaan oo ka yeel taana waxay culammada qaarkood ay yidhaahdeen oo siduu nebigu ugu fasaxayaa sala allahu alayh wasalam shardi faasida inay la yimaadaan oo shartistaan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu markaa ugu oggolaaday si u caddeeyo butlaankiisa uu marka dambe u buriyo maraadku uga jeedaa saas wey marka maadaama uu doonaayo nebigu sala allahu aleyh wasalam shardigani inaanu ta'siir lahayn oo saamayn lahayn oo waxba keensanayn inuu caddeeyo shardiga faasidkaa in la shardistaana inaan waxba soo kordhinayn inuu shardisayna aanu ugu sugnaanayn ruuxii caddaynta arrinka uu caddaynayo maslaxo sharciyii ku jirta daraaddeed ayuu ugu oggolaaday inay shardistaan dabeedna markaa dib uu ka caddaynayo yacnii saxdu inay tahay sida kale shardiganna walow haba la shardistee inaanu waxba beddelayn marka xukun sharciga in lagu caddeeyo baa looga jeeday can jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhuma annahu kaana yasiiru calaa jamalin fa acyaa jaabir ibni cabdillaahi annahu kaana yasiiru wuxuu ahaa mid ku soconaya calaa jamalin awr korkii ayuu ku soconayey bimacnaa xaaluu awr ku dul sugan yahay ayuu soconayey fa acyaa awrkii daalay fa wuxuu jaabir doonay inuu iska sii daayo tasiibku waa maxay waa in la sii daayo faraha laga qaado aygiisa inuu iska daaqo layskaga sii daayo oo aan waxba la kaxaysan lana ilaalin falaxiqanii nabiyu sala allahu aleyh wasalam jaabir wuxuu idhi nabiga sala allahu aleyh wasalam baa isoo gaadhay fa dacaa lii waa ii duceeyey wa darabahu awrkiina waa garaacay yacani waxbuu ku dhuftay markaasuu socday fa saara waa socday sayran socod buu socday lam yasir milahu aanu hore u socon mid la mida yacnii aad buu u dheereeyey uma qaala intaa dabadeed wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam bicni biuuqiya igaga iibi yacnii wiqiya dahaba igaga iibi riwaayaadka qaarkood baa caddaynaysa min dahab qultu laa waxaan idhi maya lixo jeclaa gashay wuxuu idhi kaa iibin maayo uma qaala bicniihi mar kaluu nebigu wuxuu haddana ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iga iibi fabictuhu biuqiya waxaan kaga iibiyey waqiyad dahaba ayaan kaga iibiyey wastahnaytu xumlaanahu ilaa ahlii waxaan ka soo reebay xumlaanahu waa bidammi alxaa nusakha qaarkood xaada waa hoos dhigayaan laakiin sida culammada shuraaxdu ay caddaysay oo dabdun bilxuruufi ay sameeyeen markay xarafiya ku dabdiyeen waxay yidhaheen waa bidammi alxaa almuhmala marka xumlaan waa masdar ka khufraan iyo kufraan la mid a ah. waistasnaytu waxaan ka reebay xumlaanahu fuulistiisa aan u fuulaayo ilaa ahlii ilaa ehelkaygii laga gaadhaayo aan u fuulayo bimacnaa ilaa madiine inaan ku soo gaadho oo rakuub iisii ahaadaan ka reebay iibko aan idhi intaas iibka kuma jirto falammaa balaqtu markii aan gaadhay ehelkaygii ataytuhu biljamal waan u keenay nebiga sala allahu alayh wasalam awrkii waxaan nebigaan u imi biljamali awrkii baan ula imi bimacnaa u keenay fa naqadanii amanahu wuxuu naqad ii siiyey lacagtii awrka uma rajactu dabeedna waa noqday fa arsala fii ifirii yacnii aniga markaa dabadayda ayuu markaa ii soo diray shakhsi oo yidhi markaa iigu yeedh fa qaala wuxuu yidhi aturaani ma waxaad ii malaynaysaa maa kastuka inaan ku baksay miyaad u malaynaysaa li'aakhuda jamalaka si aan awrkaaga u qaato inaan ku baksoo qiimo jaban kaa siistay miyaad u malaynaysaa taadu markay godan tahay aturaani waxay noqonaysaa bimacnaa atadunnunii miyaad ii malaynaysaa khud jamalaka wa daraahimak khud qaado jamalaka awrkaaga qaado wa daraahimaka lacagtaadana qaado fa huwa laka adigu kuu sugnaaday riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo aroortay fa humaa laka labaduba aday kuu sugnaadeen xadiidkan wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu jaabir ibni cabdillaahi awr ka iibsaday awrkii markii hore lacagta waa ka amaahday marka waxaa laga qaadanayaa shay inta la iibsado in lacagta in la amaahdaa ay dhici karto aan naqad loo bixin inay bannaantaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa shardigii maqsuudka bayca aan ka hor imanayn inuu asaxayaan waxba yeelin oo wuxuu idhi awrkii waa ka iibiyey wastafnaytu xumlaanahu ilaa ahlii arrinkaa waa ka istisnoodo waa ka reebay yacanii iibka kuma jirta ayaan idhi riwaayaadka qaarkoodna shardi baabay sheegayaan ishtiraad marka waxaa laga qaadanayaa taasoo kale inayn dhib lahayn qof hadduu markaa guri uu deggan yahay cid ka iibiyo aw yidhaahdo bisharti waxaan kaaga iibiyey inaan guriga saddex bilood ku jiro waxay noqonaysaa saddexdaa bilood ee uu ku jiraya iibka waa ka hadhan yihiin kamana saari karo saddexdaa bilood waayo waa arrinuu ka reebay caqadkiina waa asaxayaa shardiguna waa asaxaya markaa shardigii aan ka hor imanayn ujeeddada markaa bayca looga jeediyo iibka looga jeedo aan ka hor imanayn inuu iibkuna asaxayo shardiguna asaxayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam siduu asxaabtiisa u ilaalin jiray iyo siduu ugu naxariisan jiray iyo siduu ugu turi jiray waxaa laga qaadanayaa awrkani dee waa dhaqaaqi waayo waa daalay markuu awrkii dhaqaaqi waayey waxaabuu doonay inuu iska sii daayo ou faraha ka qaado oo aygaa u iskaga sii daayo oo ka tago taana waxaa laga daliishanaya xayawaankii inay dhici karto in faraha laga qaado la iska sii daayaa yaa in markaa dhibi ayna ku sugnayn haddii aan markaa qasdiyadii gaaladu uga jeedeen sawaa'ibta aan looga jeedin ila tasiib bay samayn jireen laakiin iyagu maqaasid bay ka lahaayeen asnaamtiiyo waxyaalahay caabudayaan aawadeed bay u gaaryeeli yeeli jireen oo sidaasay u sii dayn jireen laakiin inaanu manfaco lahayn daraaddeed in laysaga sii dayn karo ayaa laga qaadanaya waxaa laga deliishanaya xadiiska lagala baxayaa yacni mucjisada nebiga sala allahu aleyh wasalam awrkii caynkaas ahaa ee aan dhaqaaqayn markii nebigu sala allahu alayh wasalam uu u duceeyey uuna waxsaa ugu yaro dhuftay wuxuu noqday mid awood leh oo waxaweeye dheeraynaya oo sida uu u soconayo aan horeba ugu socon jaabir ibnu cabdillaahi lixejeclaaba dib u gashay markuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam iga iibi wuxuu yidhi markaa iibin maayo sidaas ayuu yidhi haddana mar kaluu nebigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu yidhi iga iibi markaasuu ka iibiyey waxaa laga qaadanayaa maalka uu ruuxu leeyahay isagu inuu khiyaar u leeyahay inuu iibiye iyo inaanu iibin yacnii cid sharaf leh cid culamo ah cid qaadiyaal ah inaanu ku khasbi karin sabab la'aan xoolihiisa inuu iibiyo inuu nebiga ku yidhi iibin maayo dee inuu nebigii meel kaga dhacay ma aha edabdarro lama iman marka arrin bannaan weeye ruuxana lagu canaanan maayo xoolihiisa inuu iibka u diido waxaa laga qaadanayaa nabiga sala allahu aleyh wasalam mucaamaladiisu inay wanaagsanayd waayo wuxuu isugu daray awrkii inuu ka iibsaday lacagtiisii inuu siiyey shardigu markii hore shardistay inuu ka yeelay markii dambena inuu awrkiina ugu daray markaasuu awrkiiyo lacagtaba isku qaado markaa sida mucaamalada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay u wanaagsanayd iyo dhaqankiisu siduu u wanaagsanaa ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa hibadu inay guntamayso oo ruuxu markaa wixii la siiyo inuu markaa hibadii ay asaxayso isagoo aan odhan qabiltu oo lafdi qabuul inuu ku dhawaaqo shaygii hibada ahaa looma shardiyo waayo lama sheegin jaabir ibnu cabdilaahi inuu yidhi qabiltu waxay ku tusinaysaa inay ku asaxayso mucaataadkaa inay ku ansaxayso isudhiibkaa la ysu dhiibay inay ku sugnaanayso can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala nahaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam an yabiica xaadirun libaad abu hurayra wuxuu yidhi nahaa rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reebay oo diiday an yabiica xaadirun libaad inuu iibiyo mid joogaa oo magaalada deggani libaadin mid baadiye ka yimi wax u iibiyo ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam reebay bimacnaa wuxuu baadiyaha ka keenay inuu mid benderka joogaa u iibiyo ayuu reebay isagu inuu iibsadaa la doonaya walaa tanaajashu isagaan doonayn inuu iibsado ayuu wuxuu u dhigayaa qiimihii qiimo ka badan tanaajushku wuxuu ka siinayey oo uu lahaa markaa intaas ayaan kaa siisanayaa ayaa mid kale wuxuu odhanayaa maya anaa kaa siisanaya wax ka badan intaas intuu leeyahy waa kaa siisanaya in ka badan baan kaa siisanaya anigu mana doonaya inuu ka siistee wuxuu doonayaa inuu markaa shaygan xayaysiiyo oo qiimihiisa sare u qaado ayuu doonaya wannajshu an yaziida fi silcati walaysa lahu gharadun fiiha siwa ziyaadati amaniha waa inuu badeecadda lacagteedii kordhiyo shakhsi kale isagaan markaa uga dan lahayn inuu iibsado aan uga dan lahayn ee doonaya bes inuu qofkan ku khiyaameeyo ama qiimaha sare ugu qaado ku qaaligareeyo uga jeedo sidaa uga jeedo waa yahay walaa yabiic arajulu calaa bayci akhiih ninku yaanu ku iibinin walaalkii iibkiisa waxaa loo jeedaa kanna hoos buu u dhigayaa najshigii saruu u qaadayey qiimaha kanna hoos buu u dhigayaayo marka shay laga iibiyo oo qiimo laga siiyo ayuu wuxuu odhanayaa amaba la yidhaha qiimahaasaan kaa siinayaa ayuu wuxuu odhanayaa anaa intaa in ka yar kaa siinaya masalanoo kale wuxuu yidhi waxaan kaa siinayaa boqol baan kaa siinayaa markaasuu yidhi anaa kaa siinayaa sagaashan ama shan iyo sagaashan masalanoo kale wuxuu yidhi tobanbaan kaa siinayaa markaasaa kan kale intuu barbar cararay buu wuxuu yidhi qiimo ka jaban anaa kaa siinayo sagaal baan kaa siinaya taasina waxay noqonaysaa walaa yabci arajulu calaa bayci akhiih labada mid waliba uur xumay keenaysaa iyo nacayb saasaa loo reebay walaa yakhtub calaa khidbati akhiih yaanu u khidbayn calaa khidbati akhiih yacni khidbada walaalkii yaanu u khidbayn yaanu ku dul khidbayn waxaa loo jeedaa gabadhuu guur ahaan u doonay ama reerkooda weyddiistay yaanu markaa odhanin aniga isiiya masala nin baa gabadh doonay gabadhii markuu doonay waxaaba markaa eh, ay oggolaadeen ama u soo dhowaadeen inay aqbalaan arrinkii markaasaa mid kale kaga dul imanaya odhanay aniga isiiya ta noocaasoo kaliya waxa weeye waa midaan bannaanayn walaa tas'al ilmar'atu gabadhu yaynay weyddiisanin talaaqa ukhtiha walaasheed furitaankeeda yayna weydiisanoo ha odhannin tan kale fura gabadha kale dangaladeed ah fur yayna odhan walaashana waxaa looga jeedaa walaashii xagga diinta ila walaalihii kale ee xag nasab ka walaaloobay ama isku aabbiya isku hooye ha ahaadaan ama mid ahaan ha isugu yimaadaanbo ha wadaagaanbee lama wada guursan karo marka waxaa loo jeedaa ukhuwat diin waa walaalnimada xagga diinta walaa tas'al ilmar'atu gabadhu yaynay weydiisanin talaaqa ukhtiha walaasheed in la furo ninkeeda yaynay weydiisan litakfa'a maa fii saxfatiha si ay u gedido waxa xeedhadeeda ku sugan sidaa yaynay yeelin litakfa'a waxay noqonaysaa ay litaqliba nusakha qaar waxay qorayaan sida lay sheegay maa fii inaa'iha waxa weelkeeda ku sugan si ay u gedido yaynay sidaa yeelin laamka la yidhaahdo waa laamu alcaaqiba yani si caaqibada iyo celi dambeedku ugu dambayso inay qallibto oo gadido waxa xeedhadeeda ku sugan ama waxa weelkeeda ku sugan litakfa'a maa fii saxfatiha saxfadu waa xeedhada marka xeedhaduna waa nooc weelka ka mida xadiidkani wuxuu sheegayaa nabigu sala allahu aleyh wasalam inuu reebay ruux benderka joogaa ruux baadiye ka yimi inuu wax u iibiyo bimacnaa inuu dilaal u noqdo in laga reebay markaa khilaafka masalada ku saabsanna uga soo warrannay insha allahu waxaa arjaxa in waxa weeye haddii uu markaa kan dilaalkii khiyaamo la yimi amaba ay noqonayso inuu wax mariyey ama khiyaamo sameeyey ama ixtikaar sameeyey ixtikaarku waa maxay wax dadku u baahan yihiin inuu dib u dhigo oo wada iibin waayo ou yidhaahdo waxaan u iibinayaa yacni qadarqadar siuu shaygu qaali u noqdo yacnii in baan dib dhigayaa markaasaan in iibinayaa marba in soo saaraya siyaalaha haddaanu samayn ixtikaar iyo khiyaano iyo waxba aanu la iman wuxuu iibinayaana wax bannaan yihiin khidmadii markaa uu samaynayo xaalka noocaas ah waxay noqonaysaa nahyiga laga reebayaa inaan looga jeedin taxriim sida saxiixa insha allah ee looga jeedo in laga fiican yahay laakiin haddii waxa weeye waxyaalaha kale soo galaan oo shay xaaraani soo galo ama ixtikaarka ha noqoto ama khiyaano ha noqoto iyo wax la midee xaaladda noocaasa shay xaaraani hadduu soo galo wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn laakiin hadduu waxyaalaha kale ka madran yahay waxay noqonaysaa mid eh, bannaan ha laga fiicnaado laakiin waa bannaanta dadka waxa u fiican oo u jaban ruuxii baadiyaha ka yimi wixiisii inuu isagu iibsado oo aan gacan kale soo gelin taasaa u jaban marka sida yacni dadka u fiican waa saas laakiin ma aha inay markaa noqonayso muxaram laakiin bacdu ahlilcilmi waa mareen taxriimka inuu xaaraan tahay laakiin hadday waxyaalaha kale raacaan xaaraan bay noqonaysaa haddii kale waxay noqonaysaa in laga fiican yahay ayay noqonaysa ujraha ku iibinayo oo mushqaayad ha qaadanayo amaba mushqaayad yaanu qaadan ee eh, ha ahaato inuu isaga kaalmaynayo kay doontaba ha noqotee labada masale kale waa ka soo hadallay oo shaygii in waxa weeye ruuxii lagu qaaligareeyo oo qiimo ka badan loo dhigo iyadaan looga jeedin in la iibsado waa midaan bannaanayn waa xaaraan oo ma bannaana inuu mid kale la barbar cararo uu yidhahdo anaa wax ka jaban kaa siinayaana iyaduna ma bannaana sababta loo diidayna waxay tahay mid waliba waxay sababaysaa cadaawad iyo baqdaa nacay bay dadku isnacaan col isla noqdaan ayay sababaysa wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam reebay gabadh markaa uu nin doonay nin kale inuu ka barbar khidbeeyo ayuu markaa reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam haddii laakiin ninkaa hore ka baxo amaba la diido waxay noqonaysaa inuu u khidbayn karo oo gabadha dooni karo dhibina aanu ku sugnayn haddaanu ka warqabin gabadhan in cidi doontay markaana dembi kuma qabo markaana dembi kuma qabo hadday gabadhu diidday oo ayna qabuul siin ama reerkoodu aanu aqbalin oo ay diideen xaalka noocaas ah khidbadii waa bannaanaanays kollay waxayna khusaysaa masaladaasi kitaabu nikaax bay khusaysaa xadiis waxaa ku soo arooray ilaa an ya'dana lahu aw yatruka alkhitba laba mid inay dhacdo mooye si kale waa uga reeba inuu u oggolaaday oo isagii uga tanaasulay marka waa u bannaantay inuu u khidbeeyo hadduu khidbaddii ka tago iska daayana markaana waa u bannaan tahay inuu u khidbeeyo mar saddexaadna culammada qaarkood waa ku dareenoo waa haddii la radiyo isaga la aqbali waayo khidbada cidda samaysay haddii aan aqbalaad aanu haysan culammada qaarkood waxayaan waa loo khidbayn karaa waxay ka deliishadeen xadiiskii sheegaayey gabadhii tidhi waxaa ii khidbeeyey mucaawiye iyo abuljahmi baa ii khidbeeyey marka laba nin baa labaduba inay soo dooneen ay sheegtay labadii ninba nebigu wuxuu u sheegay sala allahu alayh wasalam sabab ayna ku aqbalin mid walba cillad buu u sheegay dabeedna wuxuu yidhi yacni gurse usaama marka taa waxaa laga qaadanayaa khidmadii haddaynay qabuul haysan ama khidmadii la radiyo oo la aqbali waayo in khidbo kale la keeni karo marka calaa kulli xaal marka khidbada la aqbali waayo cid kale waa u khidbayn kartaa waa soo dooni kartaa khidbana waa bikasri ilkhaa marka waxaa kale jira khudba iyo khidba khudba waa ta dee la khudbadeeyo oo ka khudbati aljumuca waa khudba khadu waa godanta ama khidba waa tii doonista gabadha la doonaayo ku saabsanay marka qof dumari inay codsato tidhaahdo gabadha kale fur mid u bannaan maaha waa arrin xaaraan ah oo dembi ah baabu riba wasarfi xukunka ribada sheegista la sheegaayo u baab yahay iyo sarifka xukunka la sheegaayo sarifka can cumar bni alkhaaabi radia allaahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi addahabu bilwariqi riba baycu dahabi bilwariq dahabkii in lagu iibiyo fido riban waa ribo ilaa ha'a wa ha'a inay noqoto hooyo ii dhiib mooyaane si kale si kaleoo dhanba waxay ku noqonaysaa ribo ribo waxay kaga bixi kartaa inay tahay mid la kala qabsanayo oo qabdigii dhacaayo aan waxba isugu hadhayn hoo iyo ii dhiib laysdhaafsanayo oo midnaba ka kale aan waxba ku yeelanayn waalburru bilburri burka bur lagu iibiyaa yacni sarreenkii haddii sarreen lagu iibiyaa riban waa ribo ilaa haa'a wa haa'a xaal la kala qabsanayo hooyo ii dhiib marka ay tahay mooyaane haddii kale waxay noqonaysaa mid xaaraana oo ribo ah bay noqonaysaa marka haa'a wa waxaa loo jeedaa yacni altaqaabudu min aljanibayn labada dhinacba in qabdigu ka dhacay oo kii dahabka qaadanayay dahabkiisii uu qaatay kii fidada qaadanayana fidadiisii uu qaatay waxna aan lahayn waxna aan la ysku lahayn waashaciiru bishaciiri heeddii in heed lagu iibiyaa riban waa ribo ilaa ha a wahaa insaan laysugu dhiiboo laysdhaafsado mooye haddii kaloo dayn soo galo waxay noqonaysaa ribay noqonaysaa waa xaaraan ama bannaana xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey addahabu bilwariq bayna ku soo wariyeen sida nusakha qaarkood qoran laakiin nuskhooyinka qaarkood waxaa ku dhacay addahabu bidahabi ayaa ku dhacay laakiin sida ku sugan labada saxiix bukhaari iyo muslim waa dahab iyo fiddo in la sheegaayo sidaas yada ah ayaa markaa sawaabku yahay ahlucilmiga qaarkoodna waa baraarujinayaan fatxubaariga waxaa ku sugan riwaayada addahabu bidahab inay tahay shaadda inay tahay calaa kulli xaal xadiiska waxaa laga qaadanaya marka dahab iyo fida laysku iibinayo waa dahab iyo lacag fidadu waa macdan weeye nooc macaadinta ka mida marka waana wixii ay ka samaysnaayeen daraahibtu diinaaradu waxay ka samaysnaayeen dahab dirhamaduna waxay ka samaysnaayeen fido marka labada mid walbana lacagnima loo isticmaali jiray oo samannimada ama lacagnimada ka dhaxaysay oo dahabku waa lacag dee markii la doonaa la sarifan karaa wax lagu iibsan karaa yacani waxa weye waa qiyamulashyaa baa la yidhahdaa marka haddii labadooda laysku iibinaayo mid walba noociisii aan lagu iibinayn ee labadaa kala duwan laysku iibinayo waa dahabkaa iyo fiddadaase waxaa sharti ah inay tahay iyo dembiyad hoo iyo iidhiib e iyo hoo iyo keen inay saa noqoto haddii amaahi soo gasho waxay noqonaysaa ribo marka mar hadday kala jinsi yihiin waxaa la shartinayaa sharti waaxid sharti keli ah shardigaasna waa maxay waa taqaabud waa in la kala qabsado oo la kala qaato aan waxba la ysku yeelan laakiin hadday isku nooc noqdaanoo dahab dahab lagu iibinayo waxaa la shardinayaa laba shardi laba shardaa markaa la shardinaya ile dahab baa dahab lagu iibinaya waa isku nooce ama fiddaa fidda lagu iibinaya waa isku nooc marka laba shardaa la shardinayaa bannaanaanshaha loo shardinaya ashartu alawal waa mislan bimislin waa inuu dahabku dahabka la eg yahay aanu ka badnayn aaniyan arrinka labaad waa inuu yahay yadan biyad waa inuu yahay mid la kala qabsaday oon waxba laysku yeelan haddii labada shardi mid la waayo waxay noqonaysaa ribo fidaduna waa saas si laeg haddii fidda fidda lagu iibinayo laakiin fidda iyo dahab marka la iibinayo shardi keliya loo shardiyaa ilaa haa wa haa saas weye marka sarreenkii sarreen lagu iibinayo laba shay oo ribowi ah oo isku nooca la ysku iibinayaa marka waxay noqonaysaa waxaa la shardinayaa laba shardi ashartu alawal waxay noqonaysaa yaddan biyad iyo mislan bimislin xadiidkan labadii shardi mid buu sheegay laakiin shardiga kale axaadiis kale ayaa sheegaysa oo inoo kordhinaysa axaadiiska soo socda ayaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala marka waxaa la shardiyaa taqaabud mar hadday isku nooc yihiinna maxaa la sii shardinayaa mislan bimislina waa la shardinayaa saynu xadiiska dambe ku arki doonno heed haddii heed lagu iibinayo iyaduna waa ribo mooyaane haa'a wa haa aynay tahay waa inay tahay taqaabud in la kala qabsaday oo la kala qaatay aan waxba laysku yeelan mar labaadkana waa inay noqotaa milan bimilin yani saas waa inay noqotaa khulaasadu waxay tahay haddii marka isku nooc ay yihiin sida shaciir iyo shaciir bur iyo bur dahab iyo dahab fida iyo fido waxaa la shardinayaa un laba sharti yadan biyad iyo milan bimilin inay isleeg yihiin iyo in marka aan waxba la laysku yeelanoo labadaba la kala qaato wax isugu hadhayna aanu jirin hadday kala nooc noqdaan laakiin isku cillo yihiin waa kala nooc laakiin labaduba waa cunto marka la isku iibinayo waxaa la shardinayaa shardi waaxid masalan waxaa la isku iibinayaa hadhuudh iyo beriis ama hadhuudh iyo digir ama hadhuudh iyo heed ama heed iyo beriis waxay noqonaysaa markaas laba noocoo kala duwan baa la isku iibinaya laakiin maxay ka siman yihiin cillanimada oo labaduba waa cunto ama labaduba waa makiil idan waxaa la shardinayaa shardi waaxid shardigaasina wuxuu yahay yadan biyad hadday kala nooc noqdaan faida ikhtalafat hadi alasnaaf fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad waayahay waxaa laga qaadanayaa xadiiska oo laga deliishanayaa burku inuu yahay jinsi gaara shaciirkuna inuu yahay jinsi gaara bimacnaa heed iyo sarreenku inay kala laba jinsi noqonayaan baa laga qaadanaya can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laa tabicu adahaba biadahab ha iibinina dahabka bidahabi dahab ha ku iibinina ilaa milan bimilin xaalay isla eg yihiin mooyaane mar kale ha isku iibinina walaa tushifuu bacdaha calaa bacdin ha ka kordhinina qaarkood qaarka kale ha ka siyaadinina walaa tabiicu lwariqa bilwariq fidada fida ha ku iibinina ilaa milan bimilin inay isleeg yihiin mooyaane xaalay isleeg yihiin mooyaane xaal kale ha isku iibinina walaa tushifuu bacdaha calaa bacdin walaa tushifuu ha ka kordhinina bacdaha barhkeed calaa bacdin barhka kale ha ka kordhinina yacnii siyaada yaynay kala yeelan walaa tabiicu minha haa'iban binaajis walaa tabiicu ha iibinina minha xaal haa'ibka soo socdaiyo naajisku minha ashyaada la sheegay ay ka mid yihiin haa'iban mid maqan ha iibinina oo aan jooginoo xaadir ahayn binaajisin ay bixaadirin mid xaadira ha ku iibinina naajis waxaa jeeda xaadir waa shayga xaadirkee joogee bimacnaa la dedejinayo majliska lagu bixinayo haa'ibkuna waa shay maqan bimacnaa qarsoono markan aan joogino majlisulcaqdiga laguma hayo meeshan wax lagu kala iibsanayo goobta wax lagu kala iibsanayo mid lagu hayo maaha waa mid leeyahay dib baa laga keenayaa marka shay dib laga keenaayo iyo shay markan jooga oo intuba ay ka mid yihiin ashyaadan ribowiga lasoo sheegay layskuma iibin karo dahabka ama fidada ama yani waxa la midka ah. walaa tushifu ay walaa taziiduu baa macnuhu dhacaya xadiiska waa bukhaari iyo muslim wa fii lafdin ilaa yadan biyad lafdi kale waxaa ku soo arooray gacan ka gacan inay noqoto mooyaane bimacnaa mutaqaabidayni xaalatihin mooyaane xaal kale ha isku iibinina wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa ilaa wasnan biwasnin milan bimislin sawaan bisawaa waa tawkiid aada xaalay isleegyihin oo isku miisaan yihiin mooyaane xaal kale ha isku iibinina ay yihiin wasnan biwasnin ay muwaasinan mid la wasniya biwasnin oo wasnigaa ku sugan xaaluu yahay mooyaane xaal kale ha ku iibinina mislan bimislin ay mumaasilan xaaluu yahay mooyaane oo bimislin misligaa ku sugan sawaa'an xaaluu yahay musaawiyan mid la siman mooyaane oo bisawaa'in yacni sinnaanshaha ku sugan sinnaanshaha ku sugan marka waxaa loo keenay calaa kulli xaal tawkiid wasnan biwasnin iyo mislan bimislin iyo sawaa'an bisawaa waa bimacnan laakiin waxay noqonaysaa tawkiid iyo dembiyaddiinna waxay noqonaysaa ay muqaabadatan xaal waxa weeye la kala qabsaday markay xaalo yihiin waayo marka shayga la qabsanayo la qaadanayo dee gacantaa lagu qaataa marka gacan ka gacan waxaa laga tilmaamaya shaygii markaa inuu yahay mid taqaabud ka dhacay inuu yahay oo la qabsada walaa tushifu bacdaha cala bacdin waxaa loo jeedaa ay bacda adahabi cala bacdin ama bacda alfidati cala bacdin ila marna waxa la soo sheegay wariq marna waxa la soo sheegay dahab marka bacdaha waxay u dahabkii laa tabiicu dahaba bidahabi ila milan bimislin walaa tushifu bacdaha ay bacda adahabi cala bacdi dahabka qaarkii dahabka kale ha ka ziyaadinino ha ka badinina lacagta qaarkeedna lacagta kale ha ka kordhinina walaa tushifu bacdaha cala bacdin walaa tabiicu lwariqa bilwariqi ila mislan bimislin ha isku iibinin ayagoo isla eg mooyaane walaa tushifu bacdaha ay bacda alwariqi cala bacdi oo dahabkii maxaa loogu celiyey damiirka mu'anaska ah maxaa marna dahabka waa la tadkiiriyaa marna waa la ta'niisiyaa marka la ta'niisinayo dee buu ka kooban yahay dahabku markaasaa waxaa laga tilmaamayaa qayb dahabkii ka mida ah, ha ka badinina kuwa kale wariqana damiirka marka loo celinayo waa biictibaari alfida ayaa loogu celinaya ay walaa tushifu bacda alfidati cala bacdin xadiiska waxaa laga qaadanayaa ashyaada ribowiga marka la ysku iibinaayo wixii taqaabud loo shardinayo meesha majliska wax lagu kala iibsanayo waa in markaa ee lagu kala qaataa aan waxba laysku yeelan amaahi waa soo gelin ashyaada axaadiistu ku soo aroortayna waxay u qaybsantaa laba qaybood ribada sideeda waxaa loo qaybiyaa aan ku horreeye ribada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood baa loo qaybiya waxaa loo qaybiyaa riba nasiia iyo riba alfadli riba alfadli iyo riba nasiia labadaa qaybood baa loo qaybiya labaduba waa xaaraan riba nasiia waa maxay riba nasiia waa ribada amaahda ku timaada ribada amaahda ku timaadda weeye masalan qof baa dayn la siinayaa dayntii marka la siiyo ayaa waxaa la odhanayaa daynta sannaddii kasta waxaa kuu kordhaysa dheef kor intaas dulsaar intaasaa sannad kasta ku raacaya ilaa ka bixiso ama waxaa la odhanayaa xilligaa haddaad ku bixin weydo waaba kugu sii kordhaysaa hadda maaragta marka ribadu riba nasii'a la yidhaahdaa amaahday ku timaadaa waana dulsaarka baananka iyo way isticmaalaan baanan badan ama baananka badankoodu way isticmaalaan dulsaarka marka dulsaarkaasi wuxuu noqonayaa ribuu noqonayaa waana ribadii riba nasii'a laodhan jiray waana tii xadiiska ku soo aroortay innama riba nasii'a ribadu waxay ku sugnaatay oo qura ribada si daraanshaha badani amaahda ama nasii'ada taasi waa nooc daynta xilligeedii hadday gaadho oo la bixin waayana waa dhacdaa markaana dulsaarku inuu yimaado marka horena in dulsaarka la shardisto waa dhacdaa mid walba qadar ka badan qadarkuu amaahiyey dulsaarka kalee soo fuulaya waxay noqonaysaa ribay noqonaysaa nooca labaad waxaa la yidhaahdaa riba alfadli baa la yidhaahdaa waa ribada ku timaadda ziyaadada laba shay ayaa laysku iibinayaa oo ribawi ah markaasaa labadii marka laysku iibiyo ayaa iyo dembiyad ma noqonayo labada shay haddaba laysku iibinayo axaadiistii waxaa ku soo aroray lix nooc waa dahab iyo fida iyo bur iyo shaciir iyo milxi iyo tamri lixdaa nooce ku soo arooray jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihin lixda kuma koobna way ka badantah waana sida saxiixa ah waayo axaadiista waxaa ku soo arooray ashyaa kale in la tilmaamaayo si ijmaala wakadalika almiisaan markuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam asnaaftan wax ka mida wuxuu yidhi saasoo kale waxa ahaatay wixii la miisaamayey almiisaan ay almawsuun axaadiista saxiixaynkay ku timi waa fi saxiix wakadalika almiisaan waxaa kaloo uu soo wariyey ibnu xibbaan fii saxiixih wakadalika kullu maa yukaalu wa yuusan waxa saasoo kale ahaadoo riba gelaysaa wax kastoo la beego iyo wax kastoo la miisaamo kullu maa yukaalu wa yuusan idan lixdan sinfi kuma koobna daahiriyada qaarkood iyo bacdulmashaayikh oo kaleoo raacay sida sancaani iyo waxay mareen ribadu lixdan nooc ay ku soo aroortay axaadiista bes bay ku sugan tahay shay kaloo la haleeshinayaa ma jiro laakiin jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay leeyihiin maya ashyaada kale la noocaana waa la haleeshiinayaa oo waa la haddaba lixdan nooce laynoo sheegay waxay u qaybsamaan laba qaybood laba gaar baa laysu raacinaya afarna gaar baa laysu raacinaya labada gaarka laysu raacinaya waa addahab waalfida addahab walwariq ama addahab walfida wariq iyo fida waa isku macne dahabka iyo fidada waa nooc gaar baa laysu raacinaya afarta nooce kalena gaar baa laysu raacinaya oo waa burka iyo shaciirka timirta iyo milixda haddaba culammadu waxay yidhaahdeen noocba cillo gaaruu leeyahy nooca dahabkiiyo fiddadu cillo gaaruu leeyahay sabab gaaraa keensatay ribanimadiis afarta noocee kalena cillo gaara ama sabab gaaraa keensatay ribanimadiis dahabkiiyo fiddada waxay yidhaahdaan waa cilladu waa samaniyo ama waa mutlaqu samaniyo waa lacagnimada inay lacag yihiin dahabku wuxuu ka dhigan yahay lacag wax kastaad ku iibsan kartaa meeshaa doontaad ka sarrifan kartaa meeshaa doontaad ku iibsan kartaa bimacnaa qiimihiisa lagu siin karaa waxay ka dhiganto kale kaannahu inaad dollar sarrifanayso waayo dahabla kastaad u tagto lacag buu kuugu rogayaa lacagnimo ayuu kuu siinaya idan marka wuxuu ka dhigan yahay iyaduna lacag bay ka dhigantahy afarta noocee kalena waa isku cillo culammadu waxay isweydiiyeen cilladu macuntanima cuntannima noocee kale aan dahabkiiyo fidada ahayn sababta keensatay in riba gelayso mayna cunto yihiinba ma in shay makiiloo la beegaya ay yihiinba cilladu waa maxay mayna yihiin wax la quudanayo la kaydna aqbalaya lana quudanayo cilladu waa imaan culamaau shaaficiya waxay leeyihiin cilladu waa cuntanimo saas aawoodee wax kastoo cunto ah baa la haleeshiinaya shay kastoo cunto ah haddii noociisa lagu iibinayo la nooca ah ay isku magaca yihiin ribaa gelaysa inay isla-eg yihiin mooyaane daynna aynay soo gelinoo ay yihiin yo dembiyad labadaa sharti in la helo mooye haddii kale ribay noqdeen marka kullu matcuum baa soo gelay yidhahdeen cilladu inay cuntanimada tahayna waxa qariina u ah bay yidhahdeen oo amaarad u ah xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey altacaamu bialtacaami milan bimilin xadiiska macmar ibni cabdillaah cunto marka cunto lagu iibinayo cuntadii in cunto lagu iibinayaa waxay xasilaysaa oo dhacaysaa xaal ay isla eg yihiin oo ayna kala badnayn waxaa loo jeedaa mid la mida ah. marka alطacaamu bitacaami maadaama xadiiska muslim sheegaayo cilladu waa tucmi bay yidhahdeen marka kullu matcuum baa la haleeshiinaya culammada xanaabiladu waxay yidhahdeen cilladu maya waa kayl waa inuu shaygii la beegaayo ama la galaamaynayo waxayna cuskadeen wakadalika kullu maa yukaalu wa yuusan wax kastoo la kaylaana waa la mid ibnu xibbaan waa saxiixinayaa culammada qaarkoodoo taxsiiniyeyna waa jiraan marka kollay fii sanadihi maqaal laakiin bacdi culammada ka midaa soo dhoweeyey shinqiidi wuxuu odhanayaa maxamed amiin ashinqiidi waa saalixun lilixtijaaj wuxuu u suubamaa in la xujaysto waa u suubamaa waa ku habboonye culammada maalikiyadu waxay leeyihiin cillada afartan nooc u sababta ah inay ribo noqdaan ay yihiin shay la quudanayo kaydna aqbalaya marka culamaa'ulxanaabila waxay ka tartiibiyeen kullu makiil wax kastoo la kaylaa oo la beegaa ama la galaameeyaa qiyaastaa lagu qiyaasaa walow yaan laba cuninbe riba waa soo gelaysaa waxay ilxaaqiyeen kulla makiil waayo cilladiibaa makiila bay yidhahdeen xukunkii oo khaasana cilladu waa caam yeeli kartaa waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa takhrimu hadday cilladu caammo tahay xukunku caam buu noqonayaa sida hadday cilladu khaas tahay xukunku uu khaas u noqonayo biictibaari alcilla culamau lmaalikiya waxay leeyihiin waxaa laga eegayaa xagga quudashada iyo kaydnimo aqbalka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal masaladu kuma gaar aha nasku intuu ugu soo arooray keliya kuma gaarahee waa ka caamsan yahay sawaabkuna waa saas markaa sidaas aawadeed shay kasta oo markaa waxaweye cunto ah waxaa la haleeshiinayaa noocyadan la sheegay mansuus bayaanu ahaan iminka beriiska xadiisku ma sheegin haddii beriis beriis lagu iibinayo maxay noqonayaan waa shay ribowi ah muxuu ribowi ku noqday ile nasku ma sheegine waa matcuum waa shay la quudanayo oo la cunayo waa cunto wax kastoo cunto ahina waa soo gelayaan oo ribowi waa noqonayaan bidaliili xadiisi muslim alطacaamu biاطacaami milan bimilin haddama aragtaa idan sida burka uu soo gelayso ribadu bay beriiskana u gelaysaa siday burka u gelaysaa hadhuurka u gelaysaa digirta u gelaysaa ashyaada kale la cuna ay u gelaysaa marka haddii beriis beriis lagu iibinayona waxay noqonaysaa saasoo kale waa in laba sharti la shardinayo milan bimilin yaddan biyad inay isleeg yihiin iyo inay yihiin laba la kala qaadanayaan waxba la ysku yeelanayn ya altamaasul iyo altaqaabud labada sharti waa maxay waa altamaasul isla ekaansho iyo altaqaabud kala qaadasho la kala qabsanayo dayni aynay soo gelin khalaas haddii kale nooc la ysku iibinayo masalanoo kale waxaa la ysku iibinayaa yacni shaciir iyo timir baa la ysku iibinayaa heed iyo timir baa la ysku iibinayaa inay isla shardi ma tahay ma isku jinsi waa mise waa kala jinsi waa kala jinsi waayo shaciirku waa nooc timirtuna waa nooc kale isku magac ma aha isku xaqiiqo ma aha idan waa laba jinsi oo kala duwan xadiiskuna muxuu sheegayaa faida ikhtalafat hadi alasnaafu fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad hadday noocyadaasi kala duwanaadaan sidaad doontaan u iibiya tamaasulan iyo tafaadulan isla ekaansho iyo kala badnaansho mid walba ida kaana yaddan biyad hadduu yahay markaa mid la kala qabsanayo yacni hoo iyo ii dhiib ah oo laysdhaafsanayo labada gacmood midna kan ku qaadanayo ka kalena markaa gacanta kale uu ku qaadanayo kaa markuu u dhiibo ayuu kii kala qaadanayaa isla majliskii baa lagu kala qaadanaya meeshaa waxna laysku yeelan maayo yaddan biyad waa markay asnaaftu kala duwan yihin laakiin shay walba marka noociisa lagu iibinayo wuxuu noqonayaa laba shardi in loo shardinayo labadaa shardi oo ah altamaaul isla ekaansho iyo altaqaabud in la kala qabsado aan waxba la ysku yeelan haddii laakiin labada nooc ay kala duwanaadaan laakiin cillada oo sababta ah uu ribo ku noqday ay isku mid ka yihiin sida inay cunto wada yihiin cunto waa wada yihiin laakiin waa laba nooc oo kala duwan marka la isku iibinaya maxaa loo shardinayaa shari waaxid mise laba shari shari waaxid shardigaasi muxuu yahay attaqaabud in la kala qabsado faida ikhtalafat hadi alasnaafu fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad dahab marka dahab lagu iibinaya ma laba shartaa loo shardinaya mise mid laba shart alawal altamaahul waa isla ekaansho attaqaabudna waa waa in la kala qaataan dayni soo gelin haddii dahab iyo fida laysku iibinayo maxaa la shardinaya laba shardi mise hal shardi shardi waaxid sababtu waa maxay labadii nooc baa kala duwanaadee laysku iibinayo midna waa dahab midna waa fiddo marka way kala duwan yihiin mar hadday kala duwanaadeen waxaa loo shardinayaa sharti qura oo ah markaa inaan dayni soo gelin ee la kala qaato oo majliska laftiisa lagu kala qaato waxba laysku yeelan haddii dahabkii aad lacag ku iibsato oo aad amaahato riba ma tahay mise ma waa riba dahabkii haddaad lacag ku iibsanayso aad amaahato waxay noqonaysaa ribay noqonaysa waayo lacagta iyo dahabku waa isku cillo haddama aragtaa laakiin waa kala duwan yihiin shardi waaxid baa loo shardinaya waa inaan dayni soo gelin oo la kala qaataa waxba laysku yeelan haddii wax laysku yeesho waxay noqotay ribo ka warrama dahabkii haddii lagu iibinayo raashin in dahabaan kaa iibsanayaa laakiin waxaan kugu siinayaa timir ama waxaan kugu siinayaa beriis intee beriisaad iga siinaysaa dahabka waxaan rabaa inaad iga iibiso toban garaam oo dahab ah habuu xisaabsaday dabeedna wuxuu uhi waxaan kaa siinayaa intaas oo beriisa ah. hadda ma aha inuu marka hore lacag kaa siiyo caqdigu ku dhacay caqdigu marka horeba wuxuu ku dhacay in beriis iyo dahab laysku iibinayo waa tusaale caadatan ma dhacdo laakiin maxaynu uga jeednaa inaad meesha si fiican u fahantaan uga danleen hadday dhacdo dahabkii in lagu iibiyo raashin lagu iibiyo aan lacag lagu iibin dahabna lagu iibin maxaa loo shardinaya waxba loo shardin maayo saxdu waa saas saxdu waxay tahay sidii la doonaa laysugu iibin karaa labaduba waa ribo wiye maxaa wax loogu shardin waayo cuntadiina waa ribo ama bariiskii ama shaciirkii waa riba gasho ribowi weeyi waa shay ribowi ahoo riba gasho dahabkiina waa ribo wey waxaa la odhanayaa mar haddii sababta cillada ah ay ku kala duwan yihiin oo isku cillo aynay ahayn oo sababnimada keensatay ribanimada ay ku kala duwan yihiin oo midna cuntanimo tahay midna amaniya lacagnimo ama mutlaqu amaniya ay tahay waa kala laba cillo idan sidii la doonaa laysugu iibin karaa taqaabudna lama shardinayo laakiin marka labaduba ribowi noqdaan isku noocna noqdaan markaasaa laba shardi loo shardinaya markay labaduba ribowi noqdaan kala nooc yihiin laakiin isku cillo yihiin isku cillo sababta ribanimaday isku mid ka yihiin oo waa wada cunto ama waa wada samaniya laakiin waa kala nooc marka waxaa loo shardinaya shardi waaxid waa taqaabud faida ikhtalafat hadihi alasnaaf fabicuu kayfa shi'tum ida kaana yatan biyad marka dahabkii haddii lacag lagu iibinayo lama amaahan karo laakiin haddii raashin lagu iibinayo waa la amaahan karaa sababtu maxay tahay isku cillaanu ahayn waa kala cillo shaygii madaahibtoo dhan marka lagu socdo mid walba cilladiisii ku sugantahay waxay noqonaysaa qaci masalan hadduu shaygu noqdo makiil ya oo mar waa la kaylaa madcuum waa yahay quud waa yahay kayd waa aqbalayaa ya wasni waa aqbalayaa yacani waxa cillada noocii loo kacaba hadday mid waliba ku sugan tahay waxay noqonaysaa noocii dee madaahibtu isla oggolayd inuu ribow yahay marka waxay noqonaysaa inay cilladii inay ku sugantahay qaci tahay waayo tii lagu cilleeyaaba shaygan waa ku jirtaa shaygan waa ku jirtaa masalan haddii la yidhaahdo bariiskoo kale cilladu haddii la yidhahdo waa tucmi matcuum sooma haddii la yidhaahdo sida maalikiyada waa inuu shaygu yahay mukhtaatun mudakhar ikhtiyaat iyo iddikhaar quudnimo iyo kayd inuu aqbalayo labaduba inay ku sugan tahay bariiska kayd ma aqbalaya quudna ma yahay calaa madhab ilmaalikiya marka lagu socdona ribowi waa yahay calaa madhab ishaaficiya marka lagu socdo layaha matcuumnimadana matcuum waa yaho ribowi waa yahay calaa madhabi eh, marka lagu socdo makiil waa yaho waa la galaameeyaa mawsuun waa yahay calaa madhab ilxanafiya haddii lagu socdo oo waa la miisaama waa la kiilowya rodallaa la saaraa cillada tii laga dhigaaba waa ku sugan tahay ashyaada qaarkoodna cilladu way ku kala tegaysaa oo qaar bay ku sugnaanaysaa qaarna kuma sugnaanayso qaar ribowibuu ku noqonayaa marka lagu socdo qaarna ribowi ku noqon maayo qaarna waxa weye jamiicu almadaahib inay cilladu ku sugantahay isla ogoliyo can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qala jaءa bilaalu ila rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxu uhi bilaal baa u yimi nabiga sala allahu aleyh wasalam bitamrin barniyin timir barni ah ayuu u keenay barnigu waa nooc timirta ka mida oo timiraha madiine ka baxa ayay ka mid ahayd barnigu meelo kaloo aan madiine ahaynna waa ka baxdaa noocyada timirtu way fara badantaho anwaac badan bay leedahay waxay culammada qaarkood sheegeen timirta madiine ka baxda nooca madow oo keliya ayaa mar la tiriyey baa layidhi yidhi markaasay waxay noqotay lixdan nooc hadda waa nooca madmadow waxaa la yidhi tacas lafteeduna intaa in la eg bay leedahay oo noocyaala markaa dadka beertaa anwaac badan bay u kala yaqaaniin waa anwaac fara badan laakiin ciddii aan aqoonini aana timir u bixini dee iyagu waxay u garanayaan unta timirina inay madowdahay midna inay markaa cas tahay ya ayuunbay u garanayaan fa qaala lahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam min ayna haada xagguu kani ka ahaaday bimacnaa timirtani xaggay ka ahaatay qaala bilaalun bilaal wuxuu yidhi kaana cindanaa tamrun radii waxaa ku sugnayd agtayada timir xun timir xunoo caami ah ayaannu haysannay fabictu minhu saacayni bisaacin waxaan ku iibiyey buuhi laba saac oo ka mida timirtaas waa tii xumayde bisaacin saac timirtan barnida ah marka laba saacoo timirta nooceedii laga fiicna ah baa waxaan ku iibiyey buu idhi saac ka mida timirta nooca wanaagsan liyacama anabiyu sala allahu alayh wasalam waxaan ugu iibiyey si nebigu u cuno faqaala anabiyu sala allahu alayh wasalam cinda dalik nebigu wuxuu yidhi markaas agteeda marka arrinkaa u sheegay awah yani waxay noqonaysaa inaad iibkaa samayso waan ka xanuunsanaya ama waa ka murugoonaya awah laba goor buu ka celiyey marka shakhsigu shay dhibsanayo ama xanuunsanayo ee uu aah yidhaahda la awah bimacnaa atawajac waa ataxasan caynu riba huwa baycan aad samayseen caynu riba waa ribada lafteedii weeye caynu riba ribada lafteedii weye cayn waxaa laga tilmaamaya shayga laftiis waa xaqiiqadii ribada waana khabar mubtadihiisii la xadfay ay haada caynu riba celcelinta uu nebigu ku celceliyey waxay sheegaysaa tawkiid uu adkaynayo laa tafcal ha samaynin walaakin ida aradta an tashtariya ha yeeshee haddaad doonto inaad iibsato fabici tamra timirta iibi bibaycin aakhara iib kale ku iibi uma ishtari bihi dabeedna ku iibso timirta wanaagsan xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye timirtii marka timir kale lagu iibinaayo haddii la kala badiyo walow midna ha ahaato mid aad u wanaagsan midna ha ahaato mid xune haddii la kala badiyo ziyaado ay kala yeeshaan inay noqonayso ribo haddii la kala badiyo inay ribo noqonayso ayaa laga qaadanaya timir haddii timir lagu iibinayo noocay doontaba ha noqoto waa inay isla ekaataa haddii kale ribay noqonayso waa la ogyahay inay kala qiimo badan tahay laakiin waa laynoo diiday in laysku iibiyo iyadoo la kala badinayo attamru bitamri waa shaygii oo laftiisii lagu iibinayo noociisii lagu iibinayo marka yadan biyad iyo mislan bimislin baa shardi ah dee mislan bimislin hadday noqon waayeenoo kala bateenoo saac iyo saacayn noqdeen oo labadii saac saac keliya lagu iibinayo dee ribay noqonaysa waa yahay fabici tamra bibaycin aakhar ay bimabiicin aakhara wax kaloo lagu iibiyo bayc markaa bimacnaa mabiic ama la yidhahdo ba'da ayaa masiida litawkiid ah oo la yidhaahdo baycan aakhara ayaa macnuhu dhacaya bibaycin ay baycan marka waxa weeye timirtii wax kale ku iibso sida lacag oo kale inaad ku iibiso lacagtii wixii lagaa siisto timirtaas caamidee xun ead haysato ta wanaagsan ku soo iibso intii ay kaaga goyso dhibi kuma sugnaa taasi waxay noqonaysaa mid bannaan waxaa laga qaadanayaa xadiiskan akhlaaqda nebigu sala allahu aleyh wasalam iyo dabeicadda nebigu siday u wanaagsanayd iyo isdhuldhiggiisa bilaal buu hadiyad ka aqbalayey taasina waa min baabi tawaaduc waa tawaaducu nebigu isdhuldhigaayo waaanu kibrayn waxaad isu hadiyaysa dooni maaya ma odhan kumana radin waxaa laga qaadanaya cid inay hadiyad siin karto cid ka sarraysa ama ka sharaf badan waxaa laga qaadanayaa arrinka xaaraanta in laga xanuunsado waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxu uhi awwah awwah arrinkaa waa dhibsanaya waa ka xanuunsanaya tawajac waxaa laga qaadanayaa nabiga sala allahu aleyh wasalam tacliimtiisu siday u wanaagsanayd oo shaygii xaaraanta ahaa markuu ka reebay ayuu markaa u sheegayaa badiilka ama makhrajka saxiixa ee wanaagsan ee uu kaga bixi karo xaaraantii ee kaga baaqan karo dariiq xalaala oo kaga baaqan karo u sheegay waxaa laga qaadanayaa labada shay in sifaadkoodu kala duwanaadaan hadday isku nooc yihiin inaanay saamayn keensanayn la yidhaahdo waa la kala fadilaya waa la kala badinayaa marka la ysku iibinayo midna waa timir xun oo caami ah midna waa timir fiican oo barni ah haddana sifaadkii inay kala duwanaadaan lagama dhigin ajnaastii inay kala duwanaadeen oo kale ee waxa la yidhi ilaaba ilaa waa inay isla ekaadaan iyo dembiyadna noqdaan waxaa laga qaadanayaa timirtii marka timir lagu iibinayo haddii la kala badiyo inay ribadii caddayd inay noqonayso can abilminhaal qaala sa'altu albara'a bna caazibin wa zayd bna arqama can isarfi abilminhaal waxau yidhi taabiciga la yidhaahdaa waxaan weydiiyey labada saxaabiye la kala yidhaahdo bara ibnu caazib iyo zayd ibna arqam ayaan sarifka weydiiyey fa kullu waaxidin yaquulu mid kastoo labadooda ka midii wuxuu odhanayey haadaa kani khayru minii saxaabiga kaluu odhanaya kan baa iga khayr badan mid waliba saxaabiga kaluu ku sheegaya inuu ka khayr badan yahay wa kilaahumaa yaquulu labadooduba waxay odhanayeen nahaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can bayci adahabi bilwariqi dayna rasuulku wuxuu reebay labaduba yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam can bayci dahabi bilwariq dahabkii in la iibiyo oo fidda lagu iibiyo daynan xaal dayn ay tahay oo labaduba aynay xaadir ahayn oo la kala qaadanaynin ee mid dayni soo gasho nebigu waa reebay in laysku iibiyo haddii dahab fidda lagu iibinayo ilaaba ilaa waa inay noqdaan laba la kala qaadanayo oo innaba wax dayni aynay soo gelin hadday dayni soo gasho ribay noqotay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyey xadiiskanna macnihii hore aynu ku soo aragnay axaadiista hore ayuu sheegayaa oo haddii dahab lagu iibinaayo fido inaan dayni soo geli karin hadday dayni soo gasho oo dayn ay noqoto ama wax ka midii dayn noqdaan in ribo xaaraana ay noqonayso ayuu xadiisku ku cad yahay labadan saxaabi hadalkanay odhanayeen mid waliba ka kala iga khayr badan waxay ahayd min baabi tawaaduc waa siday saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam u tawaaducayeen ee isu dhuldhigayeen ee midnaba aanu sare isu qaadaynin oo aanu kibrayn ayaa laga qaadanaya oo min qabiili tawaaduc waxaa laga qaadanayaa sida salafka ugu dadaali jireen cilmiga sharciga ah waliba ninkan abilminhaal la yidhahdaa markii hore saxaabi kale u tegey oo abu ayuub buu u tegey markaasuu haddana ka tegey abu ayuub markuu u sheegay ayuu ka tegey markaasuu deedna zayd ibnu arqam u sheegay zayd ibnu arqamna markaasuu u sheegay marka saxaabo kala duwan ayuu isu maray waa dadaal uu cilmiga ku dadaalayo sidaa u yeeliyey iyo tasabbut can abi bakrata radia allahu canhu qaala nahaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can alfidati bilfidati waldahabi bildahabi ila sawa'an bisawa' abii bakra waxa uu yidhi saxaabiga la yidhaahdaa waa nufayc ibnu xaarise nahaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu reebay can ilfidati bilfida ay can bayci alfidati bilfida fidda in fidda lagu iibiyuu reebay iyo wadahabi bidahab ay wa bayci dahabi bidahab iyo dahab in dahab lagu iibiyuu reebay ilaa sawaa'an bisawaa xaalay isla eg yihiin mooyaane xaal kale in laysku iibiyo waa diido waa reeban haddii dahab dahab lagu iibinayo waa inuu dahabku dahabka la ekaadaa wa amaranaa an nashtariya alfidata bidahab wa amaranaa wuxuuna amray nebigu sala allahu aleyh wasalam an nashtariya alfidata fiddada inaannu iibsannuuna amray bidahabi dahab ku iibsanno ayuuna amray kayfa shi'naa sidaanu doonno xaalaannu ku sugannahay aannu isku iibsanno ayuuna amray waxaa loo jeedaa xagga tamaasulka iyo xagga tafaadulka kala badnaanshaha iyo isla ekaanshaha xaggaasaa looga jeedaa sidii la doono in la ysugu iibin karo laakiin yaddan biyad iyadu waa shardi sida xadiiska hore aynu ku soo aragnay iyadu waa lagama maarmaan laakiin waxaa loo jeedaa kayfa shi'naa ay min xaysu atamaasulu watafaadul xagga markaa isla ekaanshaha iyo kala badnaanshaha sidaannu doonno inaannu isugu iibinno ayuuna amray laakiin xagga marka naqadka inay noqdaan qaar la kala qaadanayo dayni aynay soo gelin iyadu waa lagama maarmaan waayo xadiiskii ugu dambeeyey axaadiistii ka horreeyey waa sheegayaan nahaa rasul lahi sala allahu alay slam can bayci dahabi bilwariqi daynan wa nashtariya dahaba iyo dahabka inaannu iibsannuuna amray bilfidati fida aanu ku iibsanno waa cagsi markii hore fidadaa la iibsanayey dahabkaana lagu iibsanayey midna wuxuu ka dhigan yahay badeecaddii midna wuxuu ka dhigan yahay lacagtii marka kalena waa agsiga calaa kulli xaal marba amankii mid baa noqonaya marna fidadaa la iibsanayaa marna dahabkaa la iibsanaya wanashtariya dahaba iyo dahabka inaanu iibsanno ayuuna amray nabigu sal allahu aleyh wasalam bilfidati fida aanu ku iibsanno kayfa shinaa sidaannu doonno xaalaannu ku sugannahay fidadu waa nooc macdan ah oo iyadu qaali ma aha fidadu waana noocan kaatunnada qaarkood laga sameeyo kaatunnada qaarkood waa cadcad nooc ka mida ah waxay ka samaysan yihin fidday ka samaysan yihin marka waa nooc macdan ah laakiin macdan qaaliya maaha waxaa laga yaabaa garaamkeedu inuu nus dolar noqdo fidada saafigaa ah marka la iibinayo weliba wanaagsan marka waa maaddada la yidhahdo silfarta wanashtariya adahaba bilfidati kayfa shi'na sidaannu doonno xaalaan ku sugannahay isku iibinno qaala fasa'alahu rajulun ninbaa wuxuu weydiiyey dembiyed gacan ka gacan miyaan la ysugu iibinayn oo naqad miyaanay noqonayn qaala wuxuu idhi haakada samicnaa saasaannu maqalnay isagu markaa qadarkan kale inay la socoto yo dembiyed xadiiskan kumuu xasuusnayn markaa saas aawadee axaadiista kale ayaa caddaynaysa iyo dembiyad lagama maarmaan inay tahay marka fidda iyo dahab la isugu iibinayo waliba axaadiis keliya maaha axaadiis fara badan baa ku so aroortay hadday tahay xadiikan inoogu dambeeyey iyo hadday tahay axaadiitii ka horraysay iyo hadday tahay axaadiis kalenu shiikhu inoo qorin iyo hadday tahay xadiiska sheegaaya faida ikhtalafat hadi asnaaf wabiicuu kayfa shitum ida kaana yadan biyad ida kaana yadan biyad harigu waa xadiiskan tilmaamaya haakadaa samicnaa ama haakadaa samictu labada lafdi oo u soo naqliyaane abubakra uu ku jawaabay waxaynu sheegnay hal ixtimaal culammadu waxay sheegeen laba ixtimaal bay sheegeen yacni laba siyoodoo kala duwan bay aqbali kartaa bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen in laga tilmaamayo haakadaa samicnaa saasaan u maqalay ziyaada la'aan oo yadan biyadin yadanay la socon ayaanu maqallay sidaannu nebiga uga maqalay calayhi salaatu wasalaam baanu u sheegaynaa marka ziyaadadaasi lama socon saa waa loo fasira weji labaad waa ay aqbali kartaa bay yidhaahdeen culammadu oo waa in looga jeedo haakadaa samicnaa sidaad u sheegtay iyo dembiyeed ayaan u maqalay walow hadda yaanan kuba darin bee laakiin ziyaadadaasi waa la socotoo saasaan u maqalay culammada qaarkood labada ixtimaal waa isbarbar dhigeen oo labadaba waa sheegeen manay kala arjixin culammada labadaba sheegay aan kala arjixin waxaa ka mid ah alqaadi ciyaad sharaxiisa muslimka uu sharxayo ikmaal lmuclim labada wejiba waa sheegay wuxuu idhi ixtimaalaan baa ku sugan markaa mana kala arjixin waxaa ka mid a ah sancaani kitaabkiisa ataxbiir isna ma kala arjixin waxaa ka mid a ah ibnu cuthaymiin kitaabkiisa tambiihu alafhaam labada ixtimaalba waa sheegeen manay kala arjixin culammada qaarkoodna labada ixtimaal bay mid ahaan ku kaaftoomeen oo ixtimaalka hore oo ziyaadada ka madran oo biduuni ziyaada baan ku maqalay culammada ku kaaftoontay waxaa ka mid a ah safarini ayaa ka mid a ah. culammada ku kaaftoontay macnaha labaad oo in markaa ziyaado isagoo siyaadadaa watayo dembiyad baanu nebiga ka maqalay calayhi salaatu wasalaam wejigaa sheegay kuna kaaftoomay waxaa ka mid ah ibnu xajar alcasqalaani marka culammada qaar qaarba mid ahaan bay sheegeen qaarna labadaba waa sheegeen umay kala arjixin laakiin wejiga raajixi waxay tahay qawiga ahi waa ixtimaalka ku saabsan isagoo ziyaadada wata iyo dembiyad ayaanu nebiga ka maqallay calayhi salaatu wasalaam inuu u jeedo wejigaasa arjaxa waxaana u deliila xadiidkan abibakra riwaayada uu abucawaana soo warinaayo mustakhrajkiisa calaa saxiixi muslim uu ku soo warinaayo ayaa sheegaysaba ziyaadadu iyadoo la socoto oo wuxuu abu cawaana u soo wariyey biicu dahaba bilfidati kayfa shi'tum waalfidata bidahabi kayfa shi'tum yadan biyad abu cawaana mustakhrajkiisa xadiiska abibakra isagoo ziyaadada wata iyo isagaan wadan labadaba waa soo weriyey marka riwaayo kaleoo xadiisku leeyahay ayuu u soo warinayaa yadan biyad in lagu darayo waalfidata bidahabi kayfa shi'tum yadan biyad calaa haada waxay noqonaysaa labada weji waxaa arjaxa wejiga ku saabsan bihadihi ziyaada ayaanu u maqallay oo nebiga sala allahu aleyh wasallam uga maqallay laakiin labada ixtimaal baa culammadu waa sheegeen laakiin ka arjaxi wuxuu yahay inuu tilmaamayo dembiyad baan u maqallay laakiin markan inaanu ikhtisaariye xadiiska oo aanu soo wada aroorin ayaa markaana lagu xambaaraya calaa kulli xaal wejiga kale haddii laga soo qaadi lahaana eh, xukunku ma baaqdeen waa dhici kartaa shaygii laba sharti leh mar in sharti la sheego oo maqsuudku uu yahay in mid ahaan laga warramayo oo ka kale muraad aanu ahayn saas aawadeed bay culamada qaar ku xambaareen yacni min xaysu tasaawi wa saa doontaan isugu iibiyaa yani laakiin xagga qabdiga iyo deynta markaa kama warramin markaa xadiisku way noqonayso sida xadiiskii alطacaamu biطacaami mila bimilin yani labada acaam waxa loo jeeday laba طacaamoo isku nooca baa loo jeeday haddana marka laysku ysku iibinaayo laba shartaa loo shartiyaa xadiiskaasi hal sharduu sheegay shardiga kale waxaa qaydaya axaadiista kale soo aroortay ee cubaada wakhayruhu soo wariyeen ee markaa labada shardi wada sheegay waa min baabi xamli lmutlaq cala almuqayad idan laa ishkaal marnaba lacagta maanta la isticmaalo dahabna kama samaysna fiddana kama samaysna waa wax istilaaxa oo lagu heshiiyey weeye badankeeduna waa waraaqo qadaadiic waa yeelataa qaarkood laakiin waxa yar bay qataatiicdana u yeelataa waxyaalaha yaryar bay qadaadiicdu noqotaa laakiin lacagta badani waa waraaqo un lagu heshiiyey dollar ha ahaato riyaal ha ahaato dirham ha ahaato diinaar ha ahaado yacni magacay doonto ha yeelato marka yadu xukunkay qaadanaysa culammadu waxay yidhahdeen marba hadday lacag tahay cilladii samaniyada ku saabsanayd oo lacagnimada ahayd ama cilladii mutlaqu samaniya ku saabsanayd in lacagnimo sii daysantahoo wax lagu kala iibsado lacagnimo loo isticmaalo marba hadday ku sugan tahay walow wixii lacagtii hore ka samaysnaan jirtay inay ka samaysnaanbe waxay noqonaysaa xukunkeedii inay qaadanayso marka waxay ka dhigan tahay saman mar hadday tahay dahabkii iyo fidadiibay la xukum haddaba fidadu waxay ahayd dee jinsi gaaray ahayd jinsi ayay ahay hadda ashyaadan la isticmaalayo lacagihima waxaa laga soo qaadayaa in jinsi keliya ay yihiin lacagoo dhammi mise jinsiye kala duwan inay yihiin baa laga soo qaadaya ajnaas mukhtalifa maya siday ahlucilmigu tilmaameen ee saxdii waxay tahay in laga soo qaadayo jinsiyo kala duwan ama noocyaal kala duwan waxay ku kala duwanaanaysaa magacyadeeda iyo cidda soo saartay yaa doolarkii waa nooc gaara waa jinsi riyaalkii waa jinsi dirhamkii waa jinsi dinaarkii waa jinsi wahaakada haddaba kuwa isku magaca ah ee dowladaha kala duwani soo saareen qiimaha kala duwanna loo kala yeelay yaga laftoodu isku magacba ha ahaadaanbee mar hadday kala duwan tahay jihatulisdaar waxay noqonaysaa jinsiyo kala duwan imka lacagta itoobiyaanka birna waa la yidhaha riyaalna waa la yidhaha lacagta sacuudigana waxaa la yidhahdaa riyaal waddannada qaarkood waxaa la yidhaahdaa lacagtooda dirham marka dhowr waddanoo kala duwan baa mid walba dirham la odhanaya isku midna maaha qaar la laydhaha rubiya waddanno kala duwan baa rubiya la odhanaya marka isku magacba ha ahaadaane mar haddii jihada soo saartay kala duwan tahay waxaa laga soo qaadayaa laba jinsi oo kala duwan inay tahay sidaas aawoodee xagga qiimaha isla ekaansho iyo kala badnaansho sidii la doonaa la isugu iibin karaa laakiin maxaa shartiya fa ida ikhtalafat hadihi alasnaaf fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yaddan biyad lacagteenna iyo dollar marka la ysku iibinayo qiimo gaari shardi maaha waa qiimihii lagu heshiiyo yaa waa inaan la iskadinun hadduu yidhahdo waxaan kaa siinayaa qadarkaas oo lagu heshiiyo khiyaamana ayna ku jirin way ansaxaysaa laakiin waa inay noqotaa naqad yaddan biyad waayo lacagta somalilanka iyo lacagta dollarku waa kala laba lacagayow waa kala laba jinsi isku jinsi maaha lama odhanayo boqolka tani boqolka taa waa inuu u dhigmaa ilaaba ilaa waa inay boqol iyo boqol isu noqdaan waayo isku jinsi maaha qiimo mucayani shardi maaha haddaynu ku heshiinno inaynu kala siisanno toddoba kun iyo shan boqol halkii dollar dhibi kuma sugnaa idaa kaana yaddan biyad haddii la kala qaadanayo haddii lagu heshiiyo in la kala siisto siddeed kun iyo afar boqol halkii dollar dhibi kuma sugna ida kaana yadan biyad haddii la kala qaadanayo bimacnaa sidii la doona laysugu iibin karaa soo xadiisku muxuu sheegayaa wa amaranaa an nashtariya alfidata bidahabi kayfa shi'na waa mutafaadilan iyo mutamaailan ida kaana yadan biyad adilada kaleaynu ka qaadanay iyo axaadiista kale markaa saas weeye marka mid walba marka jinsigeeda lagu iibinayo nooceeda labadii shartaa loo shardinaya laakiin wax ka jinsi duwan marka lagu iibinayo hal shardi bay noqonaysa waa yahay ruux baa masalan wuxuu sitaa boqol kun lacagtan somalilan ah oo misha shan kun ah markaasuu wuxuu yidhi ni waxaan doonayaa inaad lacagta i yaryarayso oo aad iigu rogto boqol boqol markaasuu wax ka goostay maxay noqonaysaa markaa ya wuxuu siiyey shan iyo sagaashan ama afar iyo sagaashan waxay noqonaysaa ribo waayo mar hadday isku jinsi yihiin waa inay noqotaa mislan bimislin waa inay isla naqadna waa inay noqotaa sidaa lidkeedaaba jirtay wuxuu sitaa hal malyan oo lacagtan laanta ah oo min shan boqoloo midhan ah markaasuu ina igu cuslaataye waxaan doonayaa inaad igu beddesho shan kun dabeedna wuxuu ihi waxbaan kaa goosanaya maxay noqotay sarfi wixii markaa ayna isla ekayna kala bateen marka maxay noqonaysaa ribay noqonaysaa waa yna noqotaa milan bimilin waayahay baabu rahni wahayrih xukunka rahanka sheegista la sheegaayo u baab yahay iyo wakayrihi waxaan rahanka ahayn sida xawaaladda iyo shufcada iyo waqafka iyo waxa la midka can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu aleyh wasalam ishtara min yahuudiyin طacaaman nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka iibsaday yahuudi cuntuu ka iibsaday wa rahanahu dircan min xadiid wuxuuna u rahmay dircan diric diricaasoo min xadiidin bir ka samaysan ama bir ah xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiskan waxaa laga qaadanayaa yahuudda in lala macaamilo oo wax laga iibsadaa oo wax laga iibiyaa oo wax laga amaahdaa inay bannaan tahay khaas ahaan haddii beledada islaamka ay joogaan mucaamalada yahuudda waa bannaan tahay wax la kala iibsadaa haddii dagaal aanu ka dhaxayno markaa dagaal aan lagu jirin nooc sulxiya ama heshiisii uu jiro in lala macaamili karo wax la kala gadan karo ama wax la kala iibsan karaa laga qaadanaya xoolahooda waxyaalo xaaraamay inay ku jiraanna waxba yeeli mayso mucaamaladaaynu la mucaamilayno ishtaraa min yahuudiyin tacaaman cuntadaas uu ka iibsaday nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ka amaahday marka cuntadii inta la iibsado in lacagtu amaah noqon karto ayaa laga qaadanaya masaa'isha lagala baxaya ka mid waxaa kaloo laga qaadanaya iyadoo la nagyahay inuu rahanku bannaan yaha xadiisku daliil u yahay aayaddu waxay sheegaysay rahanka markii laga warramayey safar bay sheegaysay xadiiskanna wuxuu sheegayaa yadaan safarba la ahayn oo la neg yahay in rahan la samayn karo waxaa laga daliishanayaa qalabka dagaalka ku saabsan in cid loo rahmi karo weliba muslim aan ahayn haddii maslaxa keensanayso waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu markan lacagu ku iibsado aanu haysanin raashinkaas raashinkuna wax badanba ma ahayn wuxuu ahaa soddon saac oo shaciir ah oo heed ah saaci waa laba kiilo iyo afar boqoloo garaam intaasoo soddon lagu dhuftay weeye oo shaciir ah bimacnaa heed ah heeddu way fiican tahay waa nafci badan tahay waa cunto gal leh oo weliba galkeedu fara badan yahay marka cuntooyinka ka jimcoon ee bariiskaoo kale ee iyadaa ka nafci badan shaciirka ayaa nafci badan marka cuntada gal kale in la isticmaalaa waa mid fiican nebiguna sala allahu alay wasalam waa isticmaali jireen jidhkana iyada u nafci badan waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam suhdigiisa iyo siduu adduunyada uga zaahidayey maaha inaan xoole soo geli jirin xooluhu markay soo galaan kumay hakan jirin markiiba waa bixin jireen waa wasici jireen maalin maalmaha ka miduu salaad casar tujiyey dadka daedna salaaddii markuu ka baxay ayuu si degdega nebigu u baxay sala allahu aleyh wasalam dadkii baa la yaabay way sii eegeen waxaa nebiga ku soo kordhay calayhi salaatu wasalaam guryihiisa ayuu galay guri ka mid a dabeedna waa soo noqday dadkii oo yaaban buu arkay markaasuu ku yidhi in dahaba ayaa isoo gashay oo guriga taallay waxaan karaahiyaystay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam oo ka haday inay caawa ii hoyato wuxuu amray in la bixiyo ciddaasii intaa ciddaa intaasii ciddaa intaasii marka waxaa laga qaadanaya zuhdiga nebiga sala allahu alayh wasalam iyo siduu adduunyada uga zaahid ahaayo isaga ilaalinaayo ilaahay dartii adduunyada uga zaahiday ayaa laga qaadanaya muxuu saxaabadiisa uga amaahan waayey ee ninka yuhuudiga uga amaahday culammadu waxay idhahdeen sabab bay leedaho saxaabada hadduu cid ka mida u tago uu yidhaahdo amaahi dee hadhow ka qaadan maayo wuxu odhan ya rasulallah waan ku siiye qaado marka maadaama saxaabigii uu yidhaahday amaahiba uu odhanayo yaa rasuul allah waan ku siiyey ayuu nebigu sala allahu alay wasalam uga leexday oo cid aan siinaynin ayuu ka amaahday oo yuhuudigaas ah waxaa laga qaadanayaa cid xoolihiisu xalaal iyo xaaraan isugu jiro in lala mucaamili karo wax la kala iibsan karo iyadoo cayntii markaa xaaraanta ka soo baxday lafteedii ee aad ku ogayd xaaraan inay ka soo baxday aanad qaadanayn ee shay daahirkiisu salaamo yahay inuu xaaraantii ka nabadgeshan yahay ay kuugu muuqato inaad waxa weeye ka qaadan karto kula macaamili karto waxaa laga qaadanayaa reerka in raashin loo kaydin karo ka badan habeenka iyo maalinta suufiyada qaarkood baa waxay yidhahdaan berri waa inaanad waxba u kaydsan haddaad ilaahay tala saaranayso yaa berri waxaad u dhigataa waa inaani jirin waxaabay yidhahdeen man iddahara faqad bari'a min atawakul suufiyada qaar baa saa yidhi qofka berri wax u dhigtaa tawakulkii berri buu ka noqday kalsoonidu ilahay ku kalsoonaanayey buu ka beri noqday bay idhahdeen sax inaynay ahayn baa laga qaadanaya nabiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu u kaydsan jiray ehelkiisa sannad waxay cunaan ayuu wakhtiyada qaar u kaydin jiray waxaanu ahaa sayidulmutawakkiliin ayuu ahaa wixii hubka ku saabsanaa gaalo in loo rahmi karo haddii dhibtooda laga aamin qabo ayaa laga qaadanaya can abi hurayrata radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaal matlu lghaniyi dulmun ruuxii hodanka ahaa ee awoodi karayay xoolihii inuu iska bixiyo iyo dayntii meermeerinta uu meermeeriyo qofkii daynta ku lahaa dulmun waa dulmi alghaniyi maxaa loo jeedaa waa kii awoodaayey xoolahan dayntaa inuu iska bixiye hodanka ahaa sharti ma aha inuu markaa yahay taajir weyn laakiin daynta lagu leeyahay wuxuu iskaga bixiyo hadduu haysto wuxuu noqonayaa hani haniga la sheegayuu noqonaya maal sekagoysa inuu haystaa sharti maaha xoolo fara badan inuu haystaa sharti maaha waxaa loo jeedaa dayntii wuxuu iskaga bixiyo hadduu haysto inuu meermeeriyo ka dib dhigo qofkii markaa daynta ku lahaa oo wakhtigii daynta ay ahayd inuu siiyo uu siin waayaa waxay noqonaysaa dulmi madligu markaa waa ta'khiirka waa dibdhigista uu ka dibdhigayo hanigana waxaa loo jeedaa man yaqdiru calaa wafaa'i iddiin waa kii kari karaya deenkii inuu oofiyo fa idaa utbica axadukum calaa mali'in marka la raaciyo midkiin calaa mali'in mid buuxa la raaciyo falyatbac ha raaco yacnii haddii lagu xawilo shakhsiga oo la yidhahdo xoolahaagii hebel ka qaado dayn baad igu lahayd soo maaha qadarkaasay ahayd intaas waxaan ku leeyahay hebel hebelkaa ka qaado isagaan ku xawilay kaasina uu yahay mid hanti leh ha raaco yacni ha ka qaato yaanu odhanin waxba ka qaadan maayee ha igu xawilina adigu dayntiisii xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ruuxii dayn lagu lahaa dayntaasina wakhti ay leedahay wakhtigeediina ay gaadhay inaanu ka dibdhigin hadduu awoodi karayo daynta inuu iska bixiyo oo waa inuu iska bixiyaa haddii kale waa dulmi dayntu haddayna wakhtigeedii gaadhin inuu waxba qadimaa waajib kuma aha marka dib dibudhigista uu dib u dhigay dulmi noqon mayso waayo xilligeedii ma gaadhin markii horena wakhti baa lagula ballamay wakhtigiina lama gaadhin wakadaa hadduu ruuxu ku yidhaahdo dayntayda isii oo weyddiistana wakhtiba looma yeelin markii hore dabeedna wuxuu uhi dayntii isii inuu ka dibdhigaa uma bannaano hadduu kari karayo waa inuu iska bixiyaa deyntii dayntii wuxuu ku bixiyo markaa haddaanu hayn inuu markaas siin waayo oo ka dibdhigay dulmi noqon mayso waayo waa macduur allahna wuxuu yidhi wa in kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara hadduu yahay ka khariimkee daynta lagu leeyahay hadduu yahay mid eh, dhibbanaan u saaxiiba oan xoolo haysan wuxuu dayntii iskaga bixiyo ma haysto waxaa ku waajiba kii daynta lahaa inuu ka sugo ilaa intuu helayo fanadiratun ilaa maysara waxaa kaloo afdal ah inuu kaba dhaafo ka daayo ou yidhaha waan kaa cafiyey inuu ka cafiya waa sunne wuxuu iskaga bixiya mar haddaanu haysan inuu ka cafiya waa sunne waa afdal inuu ka sugaana waa waajib mar haddaanu haysan wuxuu iskaga bixiyo dayntaas waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya xawaaladdu inay bannaan tahay oo ruuxii daynta lagu lahaa ruux kale inuu ku xawili karo uu dayn ku leeyahay bisharti inuu ciddaasi ay tahay cid wax haysata kan lagu xawilayna inuu raacayo faida utbica axadukum cala mari'in falyatbac wa amar xawaaladda in la aqbala inay waajib ku tahay baa laga qaadanaya laakiin xawaaladda inuu aqbalaa waxay waajib ku tahay waa markuu kaasi yahay malii mid waxaysta yahay mar labaadkana waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waa inaanu mumaatilna ahayn nin la garanaayo inuu meermeerinayo deynta aanu siinaynin oo dib uga dhigayo ama ku silcinayo waa inaanu ahayn waayo inuu mali'i yahay ou xoola haystaa waxba u tari mayso haddaanu xoolihii bixinayno quudhay marka ka'annahu inaanu mali'iba ahayn maxaa mali'a ah loo soo gaar yeelay waa inuu dayntii ka helayo dee mali'ba ha haddee haddaanu dayntii ka helayn macnihii la yidhi ha u raaco meesha ma taalo haddii waxa weeye dayntii aanu ka helayn macnihii la yidhi u raaco meesha ma taalo marka xawaaladdii waxay noqonaysaa muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu calayhi iyo xawaalo yani arkaantaasay yeelanaysa waa xawilis iyo xawile iyo lagu xawile iyo kii la xawilayy waa yahay falyatbac waa amar marka xaqii uu ruuxan ku lahaa wuxuu u intiqaalayaa ruuxa kale ayuu intiqaalaya xaqii uu ku lahaa wuxuu u guurayaa ruuxa kale dimmadiisa ayuu u guurayaa waa yahay can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam aw qaala samictu nabiya sala allahu aleyh wasalam abi hurayra wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ama wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay nebiga oo odhanaaya ayaan maqlay labada mid ayuu yidhi marka waa shaki raawiga abi hurayre ka warinayaa uu ka shakiyey lafdigii abi hurayre ma wuxuu ahaa kan hore mise kan dambe taasna waxay tilmaamaysaa siday ugu dadaali jireen alfaadda xadiiska inay sidiisa u soo noqliyaan oo iyadoo macnaahaan iswaafaqsan wax la macnaa inay sheegaan aynay u leexan jirin badankoodu ay ku dadaali jireen lafdiga sidii loo yidhi inay u soo raraan oo u soo guuriyaan labadii waa isku macnay laakiin waxa weeye midna waxay ku caddahay inuu abu hurayra nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam midna kuma cadda laakiin waa la xukum waayo saxaabigu hadduu sheego nebigaa yidhi sala allahu alayh wasalam waxay noqonaysaa maqbuul farqina ma kala lahaa inuu isagu nebiga ka maqlay iyo inuu saxaabi kale ka sii maqlay dadka qaarkood oo lumay oo aakhiradooda aan u tudhanayn ayaa qaar waxay ku hadleen oo yidhaahdeen abu hurayra waa mudallis abu hurayra yudallis tadliis buu sameeyaa wax aanu nebiga ka maqlin ayuu oo cid kale ka maqlay ayuu wakhtiyada qaarkood yidhahdaa nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay doonayaan taa inay ku duraan oo ku dhaleeceeyaan abu hurayra laakiin arrinka noocaasi wax dhaleecayna maaha tadliiska culammadu ay ka hadlaan maaha saxaabadu axaadiistay soo wariyeen ee saxaabi kale uu ka maqlay nebiga aanuu ka maqlin tadliiskay culammada qaarkood dhaleeceeyaan kaa maaha waa cid saxaabada ka dambaysay inay isticmaasho tadliis oo shakhsi ay hore wax uga maqleen wax markan aynay ka maqlin inay ka sheegaan ee cid kale ay ka maqleen sababtay culammada qaarkood u dhaleeceeyaan tadliiska noocaasana ee aan saxaabada ka dhicine cid ka dambayse ka dhacayna waxay tahay waxay aqbali karaa warkaasi inay ka maqleen cidaan saxaabi ahayn ciddaas saxaabiga ahaynna wuxuu aqbali karaa inuu yahay daciif iyo inuu yahay siqo mid walba in lagu kalsoon yahay iyo inuu daciif yahu mid walba aqbali kara marka meesha in daciif ka maqan yahay baa ka suuragal ah wuxuu aqbali karaa weliba markaa kaas ka maqan meesha ku kale inuu ka maqlay kii kalena waxaa ka suuragala inuu daciif yahay iyo inuu siqo yahay mid walba xadiiskii markaa lama ogaa cid aan saxaabi ahayni tadliiskay samaysay ee war cid aynay ka maqlin ay cancaneeyeen ama lafdi aqbali kara inuu ka maqlay ay ku sheegaan laakiin aan ku caddayn in cidda soo warisay ay tahay cid lagu wada kalsoon yahay kuma tusinayo laakiin saxaabadu sidaa waa ka duwan yihiin saxaabigu hadduu yidhahdo rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam saasuu yidhi waa laba mid inuu isagu nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi inuu nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ama inuu saxaabi kale ka maqlay laakiin ma dhacdo saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam cidaan saxaabi ahayn yagaan ka maqlin warka ou nebiga uga sheegay inay iska qaataan oo nebiga ka wariyaan ciddii saxaabiga aan ahaynee ka maqleenna ay meesha ka saaraan ma dhacdo ee hadday cid xadiis ka soo wariyaan ayna nebiga ka maqlin ciddaana ay sheegi waayaan waa cid saxaabi uun ah saxaabigana marka horeba waxaa la ogyahay saxaabadu dhammaantood inay cuduul yihiin marka kii laga maqlaaba waa kii kale ciidaan saxaabi ahayn abu hurayre iyo saxaabi kale toonna intay xadiis ka maqlaan inay sheegi waayaan oo yidhahdaan nebigaa yidhi ma dhacdo ee marka abu hurayra uu yidhahdaa nebigaa sidaa yidhi ama saxaabi kaleba uu yidhahdaa nebigaa sidaa yidhi ama nebigu ka maqlay ama saxaabi kaleu ka maqlay qacan cidaan saxaabi ahayn waray ka maqleen ma sheegi waayaan ruuxa saxaabadu cidaan saxaabo ahayn inay wax ka wariyaanba waa naadir waa dhif naadir ah haalibka riwaayadoodu ama waa min annabiy ama min asaxaaba weliba min annabiy bay u badantay calayhi salaatu wasalaam saxaabi ciddaan ahayn inay wax ka wariyaanba waa naadirba markay ka wariyaanna waa sheegaan wanaadiru laa xukma lah saxaabadiina dhammaan waa wada cuduul arrinkana abu hurayre lama gaarahaa ibnu cabbaas axaadiis badan oo uu sheegaayo saxaabo kalu ka maqlay haddana min baabi alikhtisaar uu hadalka soo koobaya ayuu wuxuu yidhaahdaa rasuulkaa sidaa yidhi sala allahu aleyh wasalam walaa xaraj dhibina kuma sugnaa abu hurayre wax lagu dhaleecayaa meesha ma taal dad naftooda iyo diintooda aan u turanayn oo lumay ayaa abu hurayre lagu saldhiday waxa ay ku dhaleecaynayaan beri buu ka yahay aw qaala samictu nabiya sala allahu alayh wasalama yaquul man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin aw insaanin qad aflasa fahuwa axaqu bihi min hayrih wakhtigaa inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk